بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب لا يأخذ ولا يعطي إلا باليمنى wuxuu ku saabsan yahay laa yaakudu qofka ku qaadan mahayo walaa yuctii kusiin mahayo ilaa bilyumnaa gacanta midigtaa mooyeen hadduu qaadanayana gacanta midigtu ku qaadan hadduu bixinayana gacanta midigta ah yuu ku bixin waa goorma waa arrimaha wanaagsan markii laga hadlayo waay hadduu wax xun uu qaadayo gacanta midigta ku qaadi handhuuftii oo kale qashinkii oo kale bidixda ku qaadaya hadduu tuurayana gacanta bidixda ku tuuraya marka xadiidkii kalaa fasirayo oo nabiga caleyh isalaatu wasalaam un xadiida caaisha saxiix ahaa kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam yucjibhu tayaamunu fii tanaculihi wa tarajulihi wa tahuurihi wa shanihi kulih wa fii shanihi kullihi daasaad qaadanaysaa wa fii shanihi kullihi umuuraha iyo arrimaha shaniga u saaxiibka ah qiimaha iyo sharafta u saaxiibka ah qiimaha leh waxaa iskale gacanta midigta wixii kale la bidix ayib qala xadathana yaxya bnu sulayman qala xadathana ibn wahbin cabdullahi bn wahbin anasri qala xadathanii cumar ibn muxamadi qala xadathani lqasim bn cubaydillahi bn cabdillahi bn cumar can salimin ibn cabdillahi bn cumara can abiihi cabdullaahi bn cumar bn khaaab radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi cabdullaahi qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yihi laa yaakul cuni mahayo yani yuuna cunin laa yaakul yuuna cunin axadukum axadkiin bishimaalihi bidixdiisa yuuna ku cunin gacanta bidixda ah walaa yashrabana yuunan cabin oo bishimaalihi gacanta bidixdaana uuna wax ku cabin fa ina shaydaana shaydaanka yaakulu wax ku cuna bishimaalihi bidixda wayashrabu wax ku cabaa bishimaalihi bidixda marka halkaa waxaa kaaga caddaatay shaydaanku inuu yaakulu wayashrub wayashrib inuu wax cuno oo wax cabo taa waa mid ta labaadna inuu leeyahay yadaan laba gacmoodoo yamiin iyo shimaal la kala dhaho marxa yeelay bishimaali haddii lagu yiri cagsigii baa jira midig buu leeyahy marka shaydaanka in la khilaafana waajib weeyaan iyo waxii ikhwaanu shayaatiin ah oo gaalada iyo kufaarti waxaaso dhanba mukhaalafatuhum waajiba wixii sharciga uu ku amray idku khilaafto qaala wuxuu yihi kaana naaficun <clears throat> naafic wuxuu ahaa naafic mawla bni cumar oo saalimkaas saalim bin cabdillaahi aabay isku darajo yihiin labadaba waxay ka wariyaan cabdullaahi bn cumar kaana naafic wuxuu yaziidu fiiha kii ku siyaadiyey riwaayadiisan uu warinayo can ibni cumar uu ka warinayo inuu dhihi jiray nabigu walaa yaakhud bihaa yuunan ku qaadanin bihaa bishimaalihi bidixda walaa yuctii yuuna ku siinin oo bihaa bishimaalihi bidixdana muxuu ku siini midigta muxuu ku qaadan midigta saas weyaan marka tii baabka musanifka raximah llahu taala baabkiisii laa yaakudu walaa yucdi ila bilyamiinidaas waxaa weeyaan min baabi mafhum mukhaalafa min baabi mafhuum almukhaalafa oo haddii lagu yiri bidixdii lama ogolo maxaa soo hadhay midig sidaas wey marka walaa yaakudu biha bidixdii kuma qaadanayo walaa yucdii biha bidixdiina kuma bixinayo muxuu samaynayaa wuxuu samaynayaa yaakudu bilyamiini wa yucdii bilyamiini tana kusoo baxday marka marka waa mafhuumkii weeyaan oo masalat almafaahiim naska marka laga hadlaayo uqeybsama manduuq iyo mafhuum mandiiqina loosii qeybiyo sariix iyo hayru sariix mafhuum mafhuumkana loo qaybiyo mafhuum muwaafaq iyo mafhuum mukhaalafa masalada iyadaa waa masaa-il camal ahaan iyo tadbiiq ahaan iyo dhaqan ahaan salafku way ku dhaqmi jireen xataa qabla tadwiir ilusuul intaan la tadwiinin oo la alifin oo la qorin usuulka iyo qawaaciddiisa sijiya shay dabiici oo ilahay ku abuuray bay ahayd inay fahmaan inay saa fahmaan man maata huwa yacbudu bilahi wahuwa laa yushriku billahi shaya dakhala ljana waa kii uu saxaabigu lahaa ninkii dhintaas e, dhanka kalena <laughs> dakhala naar marka waxaa weeyaan baaba mafhum mukhaalafa waa masale jirtay ahayd nacam xadiid kalaa soo arooray wuxuu jiraya xadiid caaisha man akala bishimaalihi akala macahu shaydaan ninkii bidaxa ku cunaa shaydaan baa la cunaya shaydaanka markaa waxyaalaha aadaabtiisa markaad ku khilaafto banaanku kaa mari oo bismi illahina raaciso bismillaahi dhanka kuga xigta ka cunto muxuu ahaa eh, midigta ood ka cunto arrimahaas dhan baa la rabaa in adaabta la isticmaalo waana tarbiyatu rasuuli rasuulillaahi sala allahu aleyh waali wasalam tarbiyada nabigu ku tarbiyan jiray ummadiisa saxaabada xataa sikaaru saxaaba kuwa yar yarka ah yaa ghulaam buleh ninkii yaraaya la dhihi jiray cumar ibn salama ibn abi salama rabiibkiisi aha sami llaaha wakul biyamiinik wakunma yariik baabur wuxuu ku saabsan yahay Eh, ninkii isku dhajiyey ee bidixda asagoo ku cunaay nabigu iyo war ku cun muxuu yihi rasuulka caleyh salaatu wasalaam xadii salam ila kuxfi saxi muslim kusugnaa muxuu yihi mar kara buu yihi mar kara markuu nabiga alay slam muxuu ku yihi lastadacta maa manacahu ila alkibr famaa rafacaha ilaa fiihi gacantii o dhan bu inaan gatay baa la ishaarayaa gacantii waa gaadhsiin waayay afkiisii marka in mura laga keeno oo su-aal laga keeno oo laisweydiiyo xataa ma banaana xataa salafka ma inaan aqoonin wax awaamirta markay sharciga arkaan ma amarkan mawaajiba ma sunna arrimahaas meena shaqadooda ahayn saxaabada nabiga iyo taabiciinta iyo awaamirta ilaahay oo dhanba si toos u qaadan jirin falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an yusiibahum fitna tan bay qaadan jireen amarka ilaahay oo la khilaafo fitna ka dhalanaysa iyo cadaab ka dhalanaysa marka in amarkii loo qaybiyo wujuub iyo nadbi iyo ibaaxa iyo arrimahaas waxay ahayd ijtihaadaad dambe oo salafkii wixii ka dambeeya ijtihaadeen oo iyaguna raaceen maslatu tatabuc walistiqraa maslatu tatabuc walistiqraa oo xataa culamada qaarkood ay ku daraayaan usuul adila atatabuc walistiqraa yani waxaan haddii e, e, lagu sameeyo tricoob trikoobka wuxuu soo saaro natiijaha in lagu dhaqmi karo marka waxaa la arkay awaamirta qaar oo aan waajib ahayn baa la arkay oo sunna ah awaamir oo nabig alay slam marka qaarkood uu sameeyey ama ka tegay loo jeeda saasa lagu gartaa awaamirta qaarna waxaa la arkay aan sunna iyo waajib midna ahayn ah, sunana ah waajibna ahayn sunana ahayn lais amrayna maxaa yeelay waa wax marka hore laisku diiday kadibna isku diididii baa la yidhi hadda dhib maleh iska sameeya kadhiganta waidaa xalaltum fasdaadu oo kale wey waidaa xalaltum fasdaadu waxaana ijmaac ah markay xujayada xajka bogaan iyo cumradii cibaadada soo bogaan inay ugaadhaan inayn waxba waajib ahayn sunana ahayn aska mubaax marka waxaa weeyaan waa amrun bada bacda nahyin amrun bacda nahyin shay lais amray wax nahyi oo laiska reebay kadib ayaa wuxuu faaideynayaa wixii la iska reebay asalkiisi wuxuu ahaabuu raacaya marka ayb eh, laa taqtulu sayid wa antum xurum iyo arrimihii la iska reebay iyo nahyigii ma lskumaadana lileh samee marka yufid calaa kulli xaal masaladaasi culummadu way ka hadlaan laakiin asalka muxuu yahay ayuha almukalaf ayuha almuslim eh, asalku waxaa weeyaan markaad maqasho amarka ilahay amarka rasuulka inaad qaadato ah, muminiinta lagu yaqaanaa markii ilaahay iyo rasuulka lagu yeero o amar lagu amro oo wax loo sheego ida ducu ila lah rasuuli an yakun lahum ma kana limumin walaa muminata ida qada allahu rasuuluhu amran an yakun lahum khayra tii kale maxay ahayd an yaquluu samicnaa waadacnaa ah. qofka muminka gabadha muminiinta haddii wax la amro samicnaa waadacnaa intaa waay aan waan maqalay waan adeecnay in la yirahdo ma waajib ah ma sunaa ma manduub ah nahyiga laska iska reebay ma taxriimba mise waa karaahiyo karaahiyatu tansiihba waxaasoo dhan waxay kamid tahay waxyaalaha shaydaanka qofka uu sheekeynaya cilmi ahaan iyo masale ahaan iyo adilla markii loo raadinayo oo masalat lbaxthi ay tahay iyo masalatu tacliim waa la baari karaa laakiin markay tahay masalat alcamali wa tatbiiq waxaan ilaahay baa amray samee ilahay baa kaa rabay ka tag saa umay taaganta ayib baabun ayna yadacu naclayhi qofka xaggee kabihiisa dhigi idaa jalasa markuu fadhiisto xaggee kabihiisa dhigi midig iska dhigi bidx iska dhigi soo wadaa xadathna qutayba bnu saciidin qala xadathna safwan bnu ciisa qala xadathna cabdullahi bnu haaruun can ziyaad bnu sacdin can ibni nahiikin can ibni cabaasin qaala min asunati sunada waxaa kamid a ida jalasa rajulu ninku markuu fadhiisto an yakhlaca inuu siiba nacleyhi kabihiisa oo fa uu dhigto ilaa jambihi dhankiisa iska dhigo dhinacu iska dhigo dhinac buu iska dhigayaa dhinacaas marka xagga bidixda si fiican la dhigo maxaa yeelay midigta waxaa soo aroortay bacdan ayaa nusuus oo diidaysa soo aroortay gaar ahaan markii salaada la tukanayay waxaa la yidhi yuuna dhigin dhankiisa midigta hayuu dhigin ah, bidixna ha dhigin qof kale hadduu bidix kaa jiro waa midigtiisiiy lugihiisa hoostoodii meelaha ha dhigo ee soo arortay xadiidkan laakiin daciif istinaad weeyaan dabaraani fi lkabiir bayhaqi fi shucab aliimaan ayuu kasoo saaray cabdullahi bnu haaruun kaasaa majhuul ah yaa majhuulun laa yucraf lama garanayo kaas la garanayn nacam ibnu nahika laftirkiisa maqbuul buu leeyahay xaafid raximahullah baabu shaydaanu shaydaanku yaji wuxuu la imaani bilcuudi qoryo iyo saxar washay iyo wax buu la imaan cari iyo waxaasoo kale yadraxuhu markaasu wuxuu ku tuuri cala alfiraashi gogoshi hadha gogoshi markaad imaato qashin iyo saxar iyo qodax iyo waxbaa saaran markaasaa madaxa la iskala geli oo ninkii iyo reerkiisi iyo ciddiisiibu madaxa la gelaya shaydaan baana wata xadathana cabdullahi bnu saalixin qaal xadathana xadathanii mucaawiya can ashar ibnu saciid qaala samictu abaa umaamata yaquulu ina shaydaana shaydaanku yaati ilaa firaashi axadikum axadkiin gogoshiisu imaan bacdamaa yafrishuhu markuu goglo ahlu ehelkiisi markay goglaan reerkii baa u goglay wayuhayi-una waa u diyaariyaan haddii la goglo sariirtii la taago gooshi la hagaajiyo si loo xidho hadhow hadduu imaadaba waxbaaba ku jira qashina fa yulqii calayhi lcuuda shaydaankii wuxuu ku tuurayaa cuud qori iyo saxar iyo qashin aw ilxajara dhagaxyo yaryar iyo waxba ku tuuri aw shay-a waxay tahayba liyuqdibahu inuu cadhogeliyo calaa ahlihi ninkiibuu cadhogelin ka cadhaysiin calaa ahlihi ehelkiisa uu caroonayaa faida wajada dalika arrinkaa markuu hela xadkiin falaa yaqdab waxba yuunan carooni calaa ahli reerkiise shaydaankaa iska naaro qaala liannahu min camali shaydaan shaydaan camalkiisa weeye isku dir buu rabaa shaydaanku laasiyama reerka ninkii iyo xaaskiisi iyo reerkiisi iyo arrimahaasu aad ugu dadaalaa burburka qowska iyo kala tagga reerka shaydaanku aad ba ugu dadaalaa marka in laga maarmi waayo oo xaalad ay keen imaato aan la sabri karin mooyeene asalka waxaa weeyaan nikaaxa iyo guurka in baaqi u ahaado saasasa laakiin markii inta daruura iyo maratay xaajo ay timaado ama dhibaato ay ku tahay gabadhii la noolaashay ninka ama ninka uu dhibaato kuyahay ku qabo gabadha la noolaasheeda ama labadaba ay isku qabaan oo issoo inkiraan marka iyadoo xal wey waa xal wey walidalika intaas oo waxaa loo maray yani ijraa ijraa'aad iyo wadooyin baa la qaaday kala koreeya maxaa la yidhi faciduuhuna ya wacdiya istawsu binisaai khayra waa la wacdinayaa haddana maxaa la yihi hajuruuhuna kadib haddana maxaa la yihi ya wadribuhuna garaac garaaci dbinti waay saddexdaas intaas gurigay ku jirta arrintu banaanka in ubaxda lama ogolena markuu banaanka u baxo wax kastaa gacanta ku dhigi karaa wax kastaa gacanta ku dhigi waxaad arkaysaa qof intii wax loo sheegto la reerkii baa isku dhacsanay bal kala maslexee isagiiba qeyb ka noqon kala diridoodii iyo fasaadkoodii waa la arkay ayaga isku dirkoodiiba fasaadkoodiiba ku farxi oo uu xaggooda usi wadi marka markaas kadib waxaa la aadayaa ehelkii baa la aadi naasixiintaha labada dhinac ahaa ninki iyo naagta xaggiisi ee reerka inuu baaqi hada jeclaa kuwaasaa marka loo sheegi kuwa waxay ku taliyaan waa wanaag haddii la dhao reerkan in badan baan aragnay dhan kasta adaan ka darasin wada noolaasho kama suuroobeyso way kala diri karaan hataa way kala furi karaanba isagoo oon afka ka dhawaaqin o waan furay ayay kala furi karaan waa xakam baa la dhahaa adaa kuxaakim ka dhigtay u dhiibtay hogaankii waxay dhihi karaan khalaas waa kala tagteen culamada qaar badan baa saa qabta qaarna waxay leeyihin amaran bay soo gudbinayaan ninka ku dhawaaqi wax kastaba ahaatee waxaa weye masaladan shaydaanku aad ba ugu dadaalaa reerka kala geyntiisa waxaan allaha maslaanta waxba shaqayna kulahayn baa ciddi yuu kusoo tuuray kusoo tuuraya marka saxarka iyo qashinka iyo waxa iyo arrimahaas oo dhan inayna uqastin baaba dhici karto oo kaga soo buubay dabeel baa keeni karto shaydaan iyo balaayo soo afuufay wax kasta imaan kara marka iska ilaali arrimahaas o dhan udhog laho udhog laho ah, baarin iska soo buubaysa intay soo buubta usoo buubta sariirtaada fuli qofka sariirtii markuu ku arko baarin taallo inuu dhowr waxaan muxuu aha waa sixir show naagta way sixir rabtaa ashayadaanka halkaas kaa soo gela xataa ya baryahan dambe waxaasaa jira sixir iyo wamaa adraaka ma sixir sixir ma lagu hayaa dadka o dhan sixir sixir sixir ya qur-aanka aad ha loo akristo adkaarta aad ha loo akristo waswaaska shakira halaska saaro waswaaska shakira halaska saaro adkaartana hala daa'imo adkaarta sabax walmasaa haddaad daa'imto khalaas waad xirsixiran tahay balaayo ma qabtida bismillah raim ah, wax kastoo lasoo sameey ada ku qadar haddii wax laisku daya xataa waxba kaama tari karo anta maxruus bixirsi maxfuud bixifd illah waad xifdisanta waa ilaashan tahay marka qal yatalaacabu lmutalaacibuun waxba maaragtay hataa kuma kuma dhimayso marka inta badan waxaas qofka marka sheekeeyo waxaa weeyaan waxyaalaha keenay kamid tahay jinka iyo shaydaanka iyo sixirku wuxuu u sahlan yahay dadka cabsada qofka cabsada ku sahlan yahay jinni haddaad ka cabsata wuu ku geli a hadaad ka cabsato tirado war jina gala war jinku jira ama jin alla jinta ku hayso marka dambe waa ku gelaya sidoo kale cayntu waa sidoo kale leanna waxay qeyb weyn ku leedahay kalsoonida iyo hiqatu nafsiga difaaca qeyb weyn bay ka qaadata iyo tawakul cala allah ilahi baa tala saarta subxaana watacaala qeyb weyn bay ka tahay nafsiyaadka qofka marka dhimato oo naftiisa ay dhimato inhizaamiya nafsiya ku dhacdo albaab furan buu noqonaya oo shaydaanku kasoo galo wuu arkaya ayib qaala raximah llahu tacaala baabu man baata qofkii barya calaa sadxin meel saanqaaf kora ah sadxigoo laysa lahu uuna u sugnaanin sutratun waxastura guri korkiis iyo saanqaaf koruu iska saaxday sariir fidsan oo dadka maaratay meelaha qaar ee kaneecada leh carradan aad bay kaneecana way leedahay mana yaqaanaan dhulka qaar ee kaneecada leh sariiraa la samaystaa dhaadheer sariira dhaadheer baa la samaystaa sariir marka kaneecadu waxaa la ogaaday halkaa ma gaari karto ma gaari karto kaneeco iyo waxyaala bah la yihahda ractor iyo waxbaa jira meelaha qaar sariirtaas marka waxaad arkaysa waa sariir iska fidsan saa iskaga fidsan markaasaa lagu sasaaxan saas iskaga saaxanaya hadhow qofka hadduu saa u yargadoomo oo uu ka dhici karaa uu ka dhici ka duuri karaa qofkaa marka naftiisa asagaa baylihiyey dimadiisina waa beri wax uu wax u haysta ma jirto wax xifdi iyo ilaalina oo uu mudan yahayna ma jirto xifdi ma mudna man baata qofkii baryacalaas sadxii gurigi saanqaafkiisa iyo duleedkiisa korkiisa kore laysa sturana maleh wax astura hadduu galgasho soo celin ama tiiran ama geeda ama mxuu ahaa bira ma jirto xadathana maxamed muhana qaal xadathana salim ibn nuux qaal akhbarana cumar rajulu nin wey bani xaniifate huwa ibnu jaabir waa la dhahaa can waclata ibn cabdiraxmaan bin wathaab can cabdiraxmaan bin caliy can abihi can nabiy sala la alay slam qaala nabig wuxuu yihi man baata qofkii baryaa calaa dahri beytin guri dushiis ayuu saaxday korka kore ee jingadhi kor u jiibsaday mathalan laysa cal mamxuuha guri shub ah laga dadaybu ahaay halkiiba iska saxday laysa caleyhi xijaaban wa xijaaba oo ka reebi kara hadduu galgasho soo reebina ma jirto faqad bari'ad minhu waxaa ka bari noqotay adimatu dimadi dimada waxaa loo jeedaa wax xil iyo mas-uuliya oo qof uu kuleeyahay ma jirto asagaa dayacay waxaa kaloo dhaha dimada wax mag ah oo uu qof kuleeyahay ma jirto waxaa kaloo dhaha dimada alxifdu cinaayat llahi wa xifdigiisa cinaayadiisa ninka asaga ah beri bay ka tahay asagaa dayacay naftiisii waxaa la rabaa inaad asbaabta la imaato ilahina tala saarato qof isdayacay oo naftiisa halaag ku riday buu noqonaya ilahina wuxuu walaa tulquu biaydiikum ila tahluka halaag naftiida ku tuurina qof naftiisa halaag ku tuuray ilahay dankamana mana xifdinayo qaala abu cabdillahi wuxuu yihi fi isnaadihi nadar nadar baa ku sugan buhaari marka hadalladaasoo kale aduu dacfi buu la jeedaa laakiin xadidka duruq buu leeyahay inkastoo wacla bin cabdiraxmaanka waa maqbuul maqbuulna waxaa weeye xadiidkiisa daciif in lam yutaabac marka waxaa weye maqbuulun waxaa la aqbali in tubica haddii la mutaabaceeyo duruqdiisa xadiid sheekh albani saxiix buu leeyahay halkaasuu gaarsiisan yahay raxmadda nabiga calayhi salaam iyo naxariistiisa ummadda ayay tusaysaa ilahayna wamaa arsalnaaka ilaa raxmat alcaalamiin buu yihi xataa wuxuu ka digayaa ama qofka meelaha uu saaxanayo ka digaya rasuulka alay salaam meelaha khatarta buu le iska ilaaliya markaad safar tihiin ood si socotaan ood intaad daashaan adamcad inaad saaxataan wadada ka leexda buu dhihi jira nabig alay salaam liannahu dariiqu lhawaam wadawaab wax allaala wixii dhul socod ahaa oo dhan jidkaasi habeenkii yay imaanayaan wixii ama aha ama abayse aha jidkaa la imaan qabow bay ka raadin ama dheef iyo waxay cunaan bay usoo doorana meelaaba waxun ku dhacay yay raadsan libaaxi ku daba socdayna jidkaa ku soo socda marka dhinaca looga leexdo raxmaddii nabiga calayh salaam bay kamid tahay ummadiisa uu u naxariisanayay laysa caleyhi xijaab nusakda qaar waxay qoreen ama riwaayadka xijaarun laysa caleyhi xijaabun iyo laysa caleyhi xijaar xijaarka marka waxa wey maa yaxjuruhu wayamnacuh wax ilaaliyo xaaid aho ka ilaaliya dhicitaanka hadduuna lahayn oo iska saacda barnaankaas qofka asagaa naftiisa halaag geliyay oo khatar geliyey beriaad minhu dhima dhimadii beri ka noqotayoo wax cahdi ah iyo wax ilaalin iyo xifdiga uu leeyahay ma jirto qaala alimaam albukhari raximah llah xadathana maxamed bnu kathiir qala akhbarana sufyaan can cimran ibni muslim bn riyaaxin athaqafi can caliy bni cumaarata qaala jaa abu ayub baa yimid abu ayub alansaari fasacidtu waxaan fuulay bihi e, biayub waxaan la fuulay macahu yani waxaan la fuulay calaa sadxi ajlax calaa sadxin guri saanqaafkiisi kore banaankiisi kore dushiisa kore sadxigaasoo ajlaxun sayia ah. yani aan waxba lahayn ajlax yani shat ljalxaa baa jirta yani waa meesha kore waa meel seeya oo waxba aan lahayn wax geeda iyo wax bira iyo wax derbi a ah oo ku celin ma jirto waa iska banaankaas un fa nazala waa soo degay aba ayuub wa qaala wuxuu yihi kidtu waxaan ku dhawaaday maantoon sigay an abiita leyla caawa inaan baryo walaa dimata lii walxaal laa dimata lii anoo dime iyo cahdi iyo xifdi aan lahayn inaan baryo lan nabiga wuxuu yihi laa dimata calayhi xadiidku daciifu isnaad weeyaan cali ibnu cumaara majhuul lxaal weeyaan majhuul xaal majhuulka ila majhuul cayn iyo majhuul xaal bu uqaybsamaa lamaba yaqaana bartiisaba lama garanayo fulan baa la yiri warkee ah maya waa la garanayaaye xaaladiisa iyo e, waxaan la garanayn cadaaladiisa hoosaan la aqoonin aragnay ninkii inuu masaajid ku tukada dadku wax jir aragnay laakiin kuma hobno cadaaladiisi iyo dayaanadiisa meelaha hoos unsi garan karno qaala imaam lbukhaariy raximah llah xadana musa bn ismaaciil qala xadathana alxaarif bn cubayd qala xadathani abu cimraan can zuhayrin can rajuli min asxaabi nabiy nin saxaabada nabiga kamid sala la alay slam can nabiyi sala allahu aleyh ali wasalam qaala nabig wuxuu yihi man baata qofkii barya calaa injaarin buu baryay injaarku waxa weeyaan waa dhulka fidsan wey injaar gidi waa iskuda macnuun xijaab ajlax injaar fawaqaca minu kasoo dhacaa famaata barya baryaa isagoo halkaasi famaata deena dhintaa intuu kasoo dhaca wuu dhintay bari-aad minhu dhima dimadii waa ka beri wax uu qof u raacanayo iyo wa xil ahoo qof kale ka saaran ma jirto ah, dhimat linsaan waxa weeyaan maxalu takliif takliif yani qof uu wax kuleeyahay oo culays uu ku hayo culays ku haya ma jirto wey waman rakiba albaxra qofkii badda fuula doon buu qaato badii oo kacsan xiina goortii buu fuulay yartaju ay yani yaktalimu buu kuu fasiray yartaju lbaxru badi baa kacsan oo hirkeedii iyo abuurkeedii xiliya badda ay kacdaa jirta oo uu hirku kor kaaga imaanba kor qof kaaga imaanay yani yaktalimu uu baddiibaa kacsanoo abuurkeedii iyo mxuu ahaa hirkeediibaa kor u kacaya fa halaka uu halaagsamo saa ku dhinto beriaad minhu dhima dimadii baa ka bari isaguna caadi iyo mxuaha mas-uuliyada xilli midna ma leh ilaahay subxaana watacala ma xifdinayo beriaad minhu dhima ilaa yuxfad la xifdin maayo lama xifdinayo marka khatar qofka inuu geliyo naftiisa ma xadiidka waa xasan baabun hal yudlii rijlayhi labadiisa lugood ma foorarin karaa oo ma raaricin karaa idaa jalasa hadduu fadhiyo meel kore meel kore asaa ku fadhiyaa lugihiina meel hoose ma u raaricin karaayo unan ka fog a mise shardi wey qofku markuu fadhiyo lugihiisa dhulka inay saaran yihiin maya hadduu ammaan yahay cabsi aan jirin wax laga baqaayo dhib ma laha buur baad fuushay dhagax weyn baad kala fadhiistay wena kuu lalmadaan gaari baad kaga fadhiistay qoobaalka kaga fadhiisatay salki lugihiina waa ku fisan yihiin birihiina waa haysataa cabsi ma qabtid cabsi iyo khatar ma laha dhiba lakin haddii khatar jirto waxay soo gelaysaa masaladan hadda sadxiga oo kale soo geli oo wax allaale waxay khatar waa iska ilaalisa gaar ahaan baabuurta oo kale haddii meelaha kor inta laga fuula dee lugihii la lalmiyo gaarigii saalteeyo oo dheeliyo waxaa dhici karta qofka inuu kasoo duuro xadathana ismaaciil qaal xadathani cabdiraxmaan bin abi zinaad can abihi qaala shahida cindii agtayda waxaa qiray waxaa soo xaadiray abu salama bin cabdiraxmaan ahbarahu abusalmana wuxuu u waramay cabduraxmaan binu naafic baa u waramay ahbarahu waxaa abu salama u waramay cabduraxmaan binu naafic binu cabdilxaaris alqusaaci ana abaa muusa alashcari ahbarahu isaguna wuxuu u waramay ninkaas loo abteriyey cabdiraxmaan binu naafic binu cabdilxaaris alqusaaci la yirahdo abuu muusa u waramay ana nabiya sala allahu alay wasalam kaana wuxuu nabigu ahaa fii xaaidin ee xaaidu naklin beer beer oodan oo dayr leh ayaa xaaid la yihahdaa kaana fii xaaidin beer buu nabiga ku jiray calayh salaam beer oodan buu galay abu muusa alashcarina iridkuu taagnaayo waardi buu ahaayo qofkii soo galaayo nabigu usoo sheegayay markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku fadhiistay calaa qofi lbi'ri ceelkii beerta karkaarkeedii ceel karkaaran ceelka markii geedi iyo dhagax iyo lagu wareejiyo oo wadaanta loogu talagalay inaynan carada iyo ayna daadanin ay reebto waa meel adag oo aamina geesihiisa waa adag yahay markaa saas ku fadhiistay nabiga alayh salaam uu lugihiina ceelka ku fororiyey mudalliyan xaaluu raariciyey rijleehi labadiisa lagood rasuulka calayhi salaam fi lbi'ri ceelkii waa soo maray waa kii abuubakarna u yimid cumar u yimid cuhmaan u yimid intaba janna ugu bishaareeyey nabiga sal allah alay wasalam nin baas marka taabiciinta kamid ah wuxuu leey fa awaltu dalika qubuurahum qubuurtoodaan ku awilay kee ahaa saciid ibnu musayib uu ahaa xasanu saxiix way xadiidkana baabu maa yaquulu qofka wuxuu dhihi idaa kharaja lixaajatihi xaajadiisa markuu ubaxo waa baxay oo danihiisa u baxay inuu xirso xidho adkaar qahristaa fiican xadathana mxamedu qaala akhbarana cabdullahi qaala akhbarana moxamed bin ibrahim qala xadathanii muslim bn maryam ana bna cumara kaana wuxuu ahaa idaa kharaja min beytihi gurigiisa markuu ka baxo qaala wuxuu dhihi jiray allahuma salimnii wasalim mini saasuu dhihi jiray allahuma allow salimnii i ilaali i min annaasi wa shuruurihim dadka iyo shartooda ilahay uga badbaadi saas ka dhiganta wasalim ilaahu badbaadi annaasa dadka minii aniga shartayda ka badbaadi saas wey allahuma salimnii aniga ilahu ibadbaadi o min shari lashraar wixii shar dhan shartooda ilahy ka badbaadi wasalim dadkana badbaadi minii min shari aniga shartayda ilan shar buu qofku leeyahay isaguba walidalika qofka hataa shartiisu ilahay ka magangeli allahuma ini nacuudu bika min shururi anfusina nacuudu bika min shuruuri anfusina shuruuri anfusina wa min acmaalina marka qofka shartiisa ilahay ka maangan subxaanahu wa tacaala allahuma salimnii ibadbaadi wasalim badbaadi dadka mina aniga ibadbaadi daciif isnaad xadiidka waa daciif isnaad jahaalada maxamed bin ibraahim dartiis xadii daciif ku noqday qala xadathana maxamed bin salt abu yacla qala xadathana xaatim bin ismaaciil can cabdillahi bni xusein bin caطa can suhayl bin abi saalix isamaan an abi hurayra can abihi can abi hurayra radia allahu canhu can nabiy sala allah aleyh wasalam anahu nabigu kaana wuxuu ahaa idaa kharaja min beyti gurigiisa markuu ka baxo qaala wuxuu dhihi jiray bismi illah buu dhihi jiri ilahay magaciisaan cuskanayaa oon magangelayaa oon talo saaranayaa atuklaanu tala saarashadu calallah ilahay korkiisa ahaatay ilahay baan tala saaran nactamid wanalja ila allah ilahay baan cuskanaynaa oon oon tala saaranaynaa oon ku magan gelaynaa laa xawla xeelad nooma sugnaanin oan ka wareegna wax xag kala u wareegno walaa quwata quwana nooma sugnaanin o wax kusoo jiidano ilaa billahi ilahay mooyaane walaa quwata iyadana quwo aan shartiga xumaanta iskaga difaacna mahayno ilaa ila bimacuunati illahi subxana wa tacaala xadiidku waa daciif lisnaad cabdullahi ibnu xusein ninkaasaa daciifa ibnu maajah iyo dabaraani way soo saareen xaakim fi mustadrak intaba laakiin marka la baxaayo ee guryaha laga baxaayo ee meel la aadayo xadiidka anas bin maalik ee fi sunani tirmidi kusugnaa nabiga alay slam waa ka yidhi axadkiin markuu baxo gurigiisa uu ka baxo waa uu yiraahdo faqaala bismi illaahi tawakaltu cala allahi laa xawla walaa quwata ila billahi ya saddexdaas markuu yidhaahdo malag baa hadlaya waxaa leeyahy xag alla looga hadlay waxaa leeyahy hudiita wukufiita wuuqiita baa leeyahy hudiita wukufiita wuuqiita fa yatanaxa canhu shaydaan shaydaanka baa ka fogaanaya shaydaanka baa ka cararayo waa cajiib wey ducadan xadiidka waa saxiix wey wuxuu leeyahay bismi illaah tawakaltu cala allah laa xawla walaa quwata ila billah saasuu ah, leehay hadduu ku daro ducadiina waa fiican tahay uu nabigu yihi allahuma inii acuudu bika an adila aw udal aw azila aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala calay soo maarti duca cajiiba wey marka an adila aw udalla aw azila aw uzalla aw adlima aw udlama waxay ka dhigan tahay allahuma salimnii wasallim minii bay ka dhigan tahay aniga ibadbaadi dadka iga badbaadi dadka shartala shartay dadka badbaadi ficilka xun iyo qowlka xun dhaba eh? darto waa sii tahay waa duca fiican oo bara ay tahay qofka marku baxaayo naftiisa maalmaha baran doona naftaa la qabsan doonta aad bayna muhim u tahay haddii ilahay baa ku xifdiyey shuf meeqashay baa la sheegay hudiita hudiita ila sawaab ila ariiqi saxiix ila ariiqi qawiim saliim jidkii wanaagsanaa ee xaqaa baa lagugu hanuuniyey ah, qofki ilaahay hanuuniyana hadee jidkii wanaagsan ku hanuuniyana xagee buu tegi jannuu tegi iyo khayr iyo wanaag xumaana waa laga badbaadiyey ta kale maa wa waa lagu kaafiyey shar oo dhan baa lagaa kaafiyey xumaan oo dhan baa lagaa kaafiyey wanaag oo dhan baa lagu kaafiyey wawqiita waa lagu ilaaliyey wiqaaya ilahay baa ku dhawray oo ku xifdiyey shaydankana waa kaa fogaaday maxaa ku laaban maaa ku laaban ayib nin walba kitaabkiisa hoostaa ka xariiqo ducada iyada ah oo kuwa raacanayo si gaar ah hagu baraarugo dac taxtahu khat aw cindahu khat ay maxaa ihi ya sheekh maxaa ihi ya ya maxaa nire hadalka ugu dambeya muxua ducadan he in la ogaadaa kugu dambeysa maxaa ka dambeeyay haye <laughs> waayahay an meeshaad calaamayso qalbigaadu ku calaamaysmaya si gaaraad ah himdam saartay markaad ardada tahay inaad xifdisan rabto muraajaceyso qofka mucalinka wax akrinayo uu meel ku ishaaro markaaba dhanaa laga soo taagay qalin baa la qaataayo waxaa la hada almakan duu sha'nin a arrinta meeshan waxbaa ku jira saas loo xariiqa marka qad laa tansaa ilaa baaqi dahr inta cumrigaada ka hadhay inaad halmaamin baa laga yaabaa oo in noqoto meel uur kuu taagan inay noqotaa dhici karta xasuus bay kuu reebi xasuus bay kugu reebaysaa ayib qaala almusanif raximah llah baabun hal yuqadimu lianna waxaan nadariyaad kama rabnee tadbiiq baa la rabaa ikhwaani inta badan waxaan ugu badan nadariyaadkan ugu badan akrinta akrinta akhrisashada wa laakiin masalada in anaga ku dabaqno waxyaalaha wax lagu xifdiyan kamid tahay barakada cilmiga aan isku dayno inaan waxba kaga camal falno diinta wa kaga camal badan oo kaga camal karnaa jirta baabun wuxuu ku saabsan yahay hal yuqadimu rajulu ninku ma ma hormarin karaa rijlow lugtiisa ma fidin karaa bayna aydii asxaabihi asxaabtiisa hortooda lugihiisa saa ma mau fidin karaa haddii dee qof muxtarama ah, waayeela la qadariyo ay tahay waba waxba dhiba looma arkaayo laakiin haddii ay tahay arrintu sida aynan ahayn mararka qaar waa laga fiican yahay oo waan dhihi karaa waxay u noqotaa masaladan oo kale masalat alcurfi walcaada caadada iyo curfiga unoqotaa laakin rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam oo musharica oo noo jideynaya waxa mubaaxa xataa isaga ajir iyo cibaado ay u noqoni balliq maa unzila ilayk soo wada gelayso isaga waxa weeyaan fidintiisu waxa weye waana tabliiq waana min baabi bayaan aljawaaz iyo caddayn tan labaadna haddee ood garanaysaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo sida saxaabada ay u qadarinayeen u jeclaayeen wa hal yatakii uma dangiigsan bayna aydiihim dhexdooda dadkii saa u fadhiya dhexdooda saa muu jaqilaysan karaa mise waa edab la-aan iyo waxaan fiicnayn waxba dhiba ma laha de ayaduna curfiga u qabo ama ayna dhibaatayn ama asagaba nin oday ama nin ubaahan ama nin loo cudurdaari u yahay waxba dhib malaha lakin asalka waxaa weeyaan inaada dadka dhex sasaaxanin oo lugaha aadan fifidinin sidaas weeyaan qaar ahaan curfiga iyo dhaqanka dadka laakiin arrintan ayadaa cadayn baa loola jeedaa iyo nabiga sala allahu aleyh wasalam oo isagu ilaahay uu ku khasiisay karaamo iyo wanaag iyo maxabo qulubta bini aadamka iyo saxaabada ay aada ugu qabiyay sala allahu aleyh wali wasalam cali bin abi daalib iyo faadad markuu booqday oo lugihiisi intuu fidiyey nabiga fa lugihiisii calaa calihiisii xabadka cali ay taabatay qabowgii soo gaaray nabiga alayh salaam kasoo gaaray waa kii ka sheekeyn jiray barakay u ahayd aad ba ugu farxay xadathana muusa bin ismaaciil qaala xadathana yaxya bnu cabdiraxman alcashari qaala wuxuu yihi xadathana shihaab ibnu cabaad alcashari waa reer cabdilqayska cashariyiintu ana bacda wafdi cabdilqays wafdigii reer cabdilqays qaarkood samicahu yadkuru wuxuu ka maqlay isagoo sheegaya bacdigaasoo qaala yidhi lamaa bada'naa bacdigaasa hadlaya lamaa bada'naa markaan bilownay fii wafaadatinaa wafdigaanagi aan u wafdinay ila nabiyi nabiga xaggiisa arda cabdilqays bay ka imaadeen mandiqadaas ayay ka yimaadeen ka fogeyd markaa madiina ay usoo imaadeen in wafdi oo lasoo diraybu ahaa ashad uu hogaaminayo wuxuu yihi lamaa waktigii bada aan soo bilownay fii wifaadatina wafdiga anagiyo safartii aan wafdiga u ahayn ila nabiyi nabiga xaggii sala allahu alay waali wasalam sirnaa soconay oo soconay oo soconay maalmay soo socdeen xataa idaa shaarafnaa markaan usoo dhawaanay alquduuma soo gelitaankii madiina aan usoo dhawaanay markii loo fiiriya haddii dhinacay ka imaadeen way soo dhawaadeen laakiin weli magaaladii oo ay ka yar fog yihiin xataa idaa shaarafnaa mushaarafada waa qurbina waa la yidhaahdaa wax aad ka korayso ood hoos ahaan ufiirisana waa la yidhahdaa buuraad saaran tahay markaasaad magaaladii iyo webigii iyo hoos hoostaada kasoo baxay marka xataa idaa shaarafnaa alquduuma markaan gelitaankii aan soo geli lahay aan usoo dhawaanay talaqaanaha rajulu nin baa nala kulmay ninkaasoo yuudicu dadejini oo sariixa yusricu dadejinaya orodka iyo socodka calaa qacuudin rati lahu asaga uu lahaa qacuud waa qurbac qurbac uu lahaa buu eryayaa oo uu fiijinayaa fa sallama si usoo socday buu noo imaaday waana salaamay faradadnaa caleyh waan ka radinay salaamtii soo soo dhaweyna waan ka qaadnay uma waqafa markaasuu intuu istaagay hortaanadii buu faqaala yidhi minman ilqowmu qoomka ka ahaaday xaggeed ka timaadeen yaa tihiin qulnaa waxaa nidhi wafdu cabdilqays wafdi waxaan nahay reer cabdilqaysa ku wajahan madiina almunawara iyo rasuulka ilaahi sal allah alay wasalam qaala wuxuu yihi ninkii waa cumar uu sheegi doona cumar weyaan radi allahu canhu qaala wuxuu yihi marxaban bikum soo dhaweyn baa ini sugnaatay waa ahla ehel ina jecella waa usoo socoteen oo usoo gasheen iyaakum iyaakum idinkan dalabtu ina raadinayo anigan hadda ordaayan inayna daba mari doono miihiye idinkuba qasadkeyga haddaa ina arkayna weli intuu siiyo madiina isku sii daayay wuxuu yidhi iyaakum idinka unbaan dhalabtu ina dalbayo ina raadinaye jiitu waxaan u imaaday liubashirakum inaan inii bishaareeyo oo intuuna nabiga iyo saxaabada ayna u tagin baan bishaaraan intaa usoo socday qaala nabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi waata bishaaradii bilamsi shalaybu wuxuu nabigu nagu yidhi maanta inala hadlayo shalayeede lanaa anaga saxaabada wuxuu nagu yidhi inahu shaaniye inahu calayhi salaatu wasalaam intuu nadara fiiriyey bilamsinag wuxuu nagu yidhi inahu nadara intuu nabigu fiiriyey ila lmashriqi mashriq iyo qorax kasoo bax dhinaca ciraaq wey intuu saa u fiiriyey faqaala nabigu wuxuu yidhi layaatiyana hadaa biri waxaa imaan doona min haadaa dhinacan waxaa ka imaan doona alwaji jihada ah yacni wuxuu la jeedaa almashriq mashriq buu ka wadaaye yani almashriqa buu ka wadaaye khayru wafdin wafdiga oo ugu khayr badan khayru wafdi alcarabi carab wafdigeeda wafdiga ugu khayr badnaa yaa halkan inaga imaan doona bu nabi sal alla alay wasalam intuu mashriq u fiiriyey saasuu nabiga shalay nagu yiri shalay iyo hadda maxaa noo dhexeeya xalay xalay baa noo dhexaysa xalay saan ku baryey wuxuu leeyahay cumar fabitu waan baryey xalay urawiqu anoo galgelimaysan galgalan xataa asbaxtu ilaa waagay baryey qof wax ku taagan yahay oo wax maaratay sugila oo ka fikiraya xaloo dhan baan saa u galgalinaya waaga muu ku baryo bal aad nimankaa uu yiri berri bay imaan doonaan ka hortagtide fashadadtu calaa raaxilati hashaydii baan rarka ku adkeeyey koorihii iyo alaabtii aan ku adkeysay caynkii yaan ku xiday fa amcantu markaasaan usoo qastay amcantu waxaan usoo qastay fi lmasiiri socodkaygii yani takalaftu wasacaytu ama usoo qastaaya ayaan imcaanku waxa weeyaan waa qasad maca atakalluf mashaqa ay la socoto wa fa amcantu fi lmasiir socodkaygii baan agga xaggiina usoo qastay oon aada ugu soo dadaalay xataa irtafaca nahaar saan u ordaayey u ordaaya qoraxdii baa kor noqotay aroorbu kuwaagi barigu soo dhaqaaqay qoraxdii baa kor noqotay barqii baa la gaaray markaasaa wahamamtu waxaan hamiyey anrujuuc noqo waxaan la nimanku way dhow yihiin saa u socday u markaan qoraxda ku yaa waxaan idhi ma iska noqota hadda nimanka ma hayside uma kadib ruficat waxaa la ii kor yeelo oo igu soo yidhi ru-uusu rawaaxilikum geeliini iyo awrta aad saareedeen madaxoodii ayaa la ii kor yeelay buu yidhi geeri madaxiisi baan arkay buu yiri oo meel kasoo muuqda uma hanaa intaasu usheegay ha warkaasaa maqalay bishaaradaasaa nabiga aleyh salaatu wasalaam ka waday waan sugi waayey ana xaggiinaan soo aaday ogaada intuu yiri uma hanaa wuxuu laabay raaxilatu hashiisi hashiisi buu laabay bizimaamiha hogaankeedii hogaankeedii buu intuusaa usoo laabay raajican xaaluu noqonaya madiina usoo laabtay yuudicu wuu dadejinayaa cawdahu noqodkii uu soo noqday calaa badihi ihi bilowi sidiisi oo kale marka hore uu soo ordaayo nimanka uu raadinayo si usoo orday oo kale yuu haddana usii orday xagga madiina yuudicu waa dadejinayo yusricu raaxilatahu cawdahu noqodka uu soo noqdayna calaa badihi bay lamid tahay ee midla badihi bilowi hore oradka xataa intaha ila nabiy so usoo ordaayo cumar nabigu u yimid alayh isalaatu wasalaam wa asxaabu laba bishaaro rabaa in isku hela laba bishaaro kol nimankiiba usoo bishaareeyey kadibna nimankiiba nabigu alay salam u bishaaranayo nimanka waa kan wa asxaabu iyo saxaabadiisiibuu yimid xawlahu gaararkiisa min almuhaajiriin walansaar dadkii qiimaha badnaa muhaajiriin iyo ansaar weeye nabiga ardadiisa sala allahu aleyh waalih wasalam ay ag fadhiyaan faqaala nabiga faqaala wuxuu yihi ninkii biabi wa ummi aabbaha hooyada laguu furaye jiitu waxaan ka imaaday jiitu waan imid ubashiruka eroo ku bishaaranaya biwafdi cabdilqays ee biquduumi wafdi cabdilqays nimankii reer cabdilqays ahaa wafdigoodii waa kuwan ha ah, faqaala nabiga wuxuu yihi anaa laka bihim oo sidaad ku heshay yaa cumar cumarow xageed ku aragtay qaala wuxuu yihi hum ulaai waa kuwan calaa athari aniga raadkaygii bay daba socdaan hum ulaai calaa ahari cilmu lbalaaqa maxaa la yihahdaa iqtibaas iqtibaas baa la yihahdaa nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam markuu aaday ilaahay mawcidkiisi meesha uu ilaah yiri imaw yiri muxuu yiri wamaa cajalaka can qawmika yaa muusa qaala hum ulaayi calaa athari wacajiltu ilayka rabbi litarda hum ulaai calaa athari inta marka ayad beed isagana tii buuba ka qabsada wuxuu yiri hum ayago ulaai waa kuwan calaa dari raadkaygii bay soo qaadayaan way daba socdaan raadkaygii bay ku joogaan qad adalluu waxayba ahaadeen kuwa soo galay adalluu qaadimiin waaku hooskoodii waana soo galay wy manaha fadakara dalika arrinkii arrinkiibu ka sheekeeyey faqaala wuxuu yiri nabiga calayhi salaam basharaka allahu bikhayr khayr allah kugu bishaareeyo khayr allah kugu bishaareeyo watahaya-a nabiga calayhi salaam wuxuu isku diyaariyey tahayaa a alqawmu markuu nabiga yii ah, cumar uu yihi waa kuwa nimanka waa soo galeen de nimanka waay dheheen saxaabadii la fadhiya nabiga alayh salam waxay dheheen waa kane aan isdiyaarino oo nimanka meel ay fadhiistaan u banayna inagana rag muuqda aan ka dhigno wafdi markay imaanayaan in laisku qurxiyo oo laismuujiya la rabaa ah, muqaabalada iyo dadkaa ayaga qaabilayso weji fiican iyo dhar wanaagsan iyo hab wanaagsan baa la rabaa labis fiican aad la qaabisho nabigu waa dhihi jira alay salam inakum taqdumuuna eh, dadkiina ugelay markuu safar ka so galo wuxuu dhihi jiray dadkiiba utegeynaaye noqda kamathil shama si idinkoo bar oo kale oo dhalaalaya gaala buu dhijir marka saxaabadii nabiga waa kan nabiga caleyh isalaatu wasalaam markii loo bishaareeyey iyo saxaabadii watahaya-a alqowm qoomkii baa isdiyaariyey fii maqaacidihim fadhigoodii iyo meeshay fadhiyeen bay fadhigii si fican isku quqursadeen oo isdiyaariyeen oo ishagaajiyeen wa kaana nabiyu sala allahu alay wasalam wuxuu ahaa qaacidan kii fadhiya nabigu waa fadhiya isagu halkii kama dhaqaaqin fa waa fadhiyayoo fa alqaa dayla ridaa'ihi go-iisa faraqeedii go faraqiisii ayuu wuxuu ku tuurtay dhulka taxta yadihi gacantiisa hoosteeda meeluu ku jiqilaystu maradii saartay fatakaa caleyh waa ku dirgiigsaday wabasada rijlayhi lugihiisana waa fidiyey intaa way shaahidka musanif gabalka u keenay intuu nabigu dirgiigsaday ayuu lugihiina fidsaday faqadima alwafdu wafdigii baa yimid ree cabdilqays fafarixa bihim lmuhaajiruun muhaajiriin iyo waxaa ku farxay walansaaru reer ansaareed falamaa ra-w nabiya markay nabiga arkeen sala allahu aleyh wasalam nimankii nabiga markay arkeen midhaantiisii iyo waasxaabu saxaabadii nabi markay arkeen amraxuu rikaabahum awrtoodii bay sii daayeen maraxu waa waxaa weyaan faraxa iyo nashaadka iyo marax la yihahda marka awrtii dee la qabanaya celinaya xarga hadii laga sii daayo ratiga xoogu tanafusuu dareemayaayo nashaad aho xaggaasuu dhinacu rabu xor buu noqona marka amraxuu rikaabahum ay markuubaatu awrta ay saaraayeen iyo gaadiidkoodii ayay iska sii daayeen faraxan bihim ayagoo oo ku faraxsan oo xaggooda farax uu yahay saxaabada iyo nabiga ku faraxsan wa aqbaluu waxay soo qaabileen xagga nabiga siraacan iyagoo degdegaya xagga nabiga kusoo direen waa niman faraxsan oo jubaysan oo nabiga hilow qaba oo marya nabi maxamed alayhi salaam arka ay ku taagantah sala allahu aleyh waali wasalam nasiib soo maaha de nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam baad la kulmaysaa mee hebel buu soo galay dil udhi ilahay kuwa jannada ku arkaa naga dhigo ee xawdkiisa ka caba sal allahu aleyh waali wasalam ummadiisa ehlu sunnaha ehlu xaqa ah ilahay naga dhigo wa aqbaluu siraaca ayagoo degdegay nabiga soo qaabileen fa awsaca alqawmu qowmkii baa waxay u waasiciyeen meeshii ay fadhiisan lahaayeen baa loo waasiciyey oo waa la isku diyaariyey waa lasoo dhaweeyey wanabiyu nabigu alayh salaamna mutakiyun calaa xaali sidiisi buu nabigu iskaga dangiigaa fatakhalafa alashaju nin ashaj la yidhaahdo ciidankan iyo wafdigan hogaamiye u ahaa asagu maba ahayn dadka soo didayba waa iska dib dhacay wahuwa ashajku waa naanays ashidka nabiga u bixiye mundir baa la dhahaa mundir ibnu caaid ibnu mundir ibnu lxaaris ibnu nucmaan ibnu ziyaad ibnu cashar alcasaridii weeyaan nimankaas ninkaas haas abuu ahaa fa jamaca rikaabahum ninkii haddii u arkay ciid dadkii oo fishkax yiroo diday xagga nabiga u diday awrtii oo raran oo rarkeeda wadata muxuu sameeyey jamaca wuxuu soo aruuriyey rikaabam awrti awrti midna agga iskaga dhaqaaqay midna xagga iskaga dhaqaaqay ayuu soo aruuriyey uma anaaqaha awrtii buu fadhiisiyey hadda wuxuu ka dejiyey axmaalaha culayskii iyo rarkiibuu ka dejiyey wajamaca mataacaha alaabtii buu aada aruuriyo meel iskugu geeyey uma akhraja wuxuu la soo baxay caybatan boorso lahu asaga uu lahaa caybadu boorsada la dhahaa leanna waxyaalaha sirta ku ee khaaska ku in laga arka ada rabin ceebta inay ku arkaan dadkaad ka baxayso yaa la gashadaa akhraja wuxuu soo saartay caybatan lahu boorso uu lahaa buu soo baxsaday wa alqaa canu wuxuu iska dejiyey oo iska siibay fiyaaba safari dharkii safarka ee uu qabay ee boorka iyo siigada iyo wasaqda lahaa ayuu iska bedelay walabisa xulla isku joog meesha dhaqnaa oo boorsada ugu jiray yuu la soo baxay oo xidhay uma aqbala aayar buu soo qaabilay rasuulka iyo saxaabadiisi iyo kooxdiisii oo kasoo horreysay oo salaadii ka dhacday yamshii isagoo socda mutarasila tartiib iyo ta'ni ayuu iskasoo iska yimid fa qaala nabiyu sala allah alay wasalam baa wuxuu yihi man sayidukum dadkiibuu weydiiyey dirba ishuu geliyay nabiga aleyh isalaatu wasalaam ila waa la garanaya qofka hogaamiyaha ama qiimaha ama dadka mujtamaca marka man sayidukum sayidkiina waa kuma wa zaciimukum madaxdiina waa kuma ninka madaxdaniya wa saaxibu amrikum umuurtiinan iyo arrimihiina ninka tawaliye ee u ee talada inii qaybiye ee awaamirta aad ka qaadataan ee ka dambaysaan waa kuma ama amarkiina yaa usaaxiibaad ka dambaysa ad ka qaadataan fa ashaaruu waxay ishaareen biajmacihim dhammaantood ilayhi asaga horta ku fiiqeen qof mucaarada ay kuma jiro gedi waa ashaj ashaj baa fad lagu fiiqay almundir ninka ahaa mundir ibnu cayd wa qaala wuxuu yihi ibnu saadatikum hada isaga asaga waabaad uqirtay sayid inuu ini yahay ibnu saadatikum ibnu saadatikum sayidiyaalkiinii madaxdiinii wiilkoodiibaa hadaa kaana ma ina sayidba ma usra maalika cid madaxa miyuu ka dhashay oo saas reerko inisoo hogaamin jiray reerkoodina qaaluu waxay dhaheen kaana aabaau aabayaashii waxay ahayeen saadatana madaxdaana fi ljaahiliya jaahiliyadii ayagaa saada noo ahaan jira haddi la geli haddii meel ad la qaban wa huwa isaguna qaa'iduna waa hogaamiyahanaga ila alislaam islaamka ninka loogu soo hogaamiyey ee meeshana keenay weyaan falama intaha alashaju ashaj markuu bogay intaha alashaju shaqadii awrti iyo dejintoodii wixii markuu soo dhameeya u yimid araada wuxuu damcay e-, falama intaha alashaju intaha ila safi safkii markuu soo gaarayba hadda loo wadaa shaqadii wuu soo dhameeyey faintaha ila saf iyo ila alxalaqa xalqadii buu imaaday falama intaha alashaju markuu yimid ee wasala ila alxalqa uu soo gaaray araada wuxuu damcan yaquda inuu fadhiistay min naaxiya meel halkaasoo iska dhinac ahoo banaaneyd inuu fadhiistou damcay istawaa annabiyu markaasuu nabiga alayh salaam ekaaday qaacidan xaaluu fadhiya fadhigiisibu ku ekaaday waa fadhiistay uu kasoo kacay dangiigii qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi haahunaa halkan imow yaa ashaju ashajow kaalay meeshan kaalay meeshan wa kaana wuxuu ahaa awala yawmin maalinta ugu horeysay ee sumiya lagu magacaabo alashaja dalika alyawm maalintaasay ahayd nabigaa ku magacaabay soo dhaweeyey waa qaaid id waa hogaamiye waa madax qodka madaxda aana soo dhaweeyey mudan yihiin oo ninka ashad maalintaasuu nabiga ku magacaabay dadka kale kale u qariyaan iyo kol una laakiin magaciisu ma la dhiishi laakiin si toosa ah nabigaa ugu dhawaaqay waxyaalaha qaarkood naanaysta ana dadka dan kama leh dakhare hadii la dhahay iyo muxuu ahaa haddii ganay la dhahay iyo dadka qaar ba dan lahayn marka asaabatu ninkan waxaa ku dhacday oo asiibto haraatisay ximaaratun dameer bixaafirihaa qoobkay ku dhufatay oo dameer baa qoobka ku haraatisay qoobkeedii qoobkabareed dhib badan bay leedahay bixaafirihaa wa isagoo fatiimun markaa naaska ka gooyey ilmo yaroo naaska gooyey oo socdo dalaandala weeyey marka waad garanoo ilmaha yare naaska ka go-ay socodkaasoo hadda xiiseen xoolahaasuu xiiseen xeradaa laga soo celcelini ul xunoo yarna wuu wataay uu la orordiyo sidaas ku tagay ayuu la orordi dameertu ar todobadu ka gelinaya marka haraati ba ku dhici haddii laga qaban waayo ximaaratun dameer bixaafirihaa qoobka ayay kudhufatay ku dhufatay wawa asagoo fatiimun hadda uu naaska ka go-ay fatiimku waa didu radiic radiic markuu nuugaayo markuu gurana fatiim baa la dhahaa fa kaana fii wajhi wajigiisa waxaa wuxuu noqday mithlu lqamari dayaxoo kale dameerka maogtahay qoobkiisa waa qoloofa dhuuban wey saa hadda ugu dhuftay waxay noqotay sida bishi oo kale bil oo kale noqotay dad badan baa saas arkaysa dakar noocaasa ku yaala oo dameer soo haraatiyey ah, ama isha hoosteeda ama korkeeda ama wejiga meelahaasaad ku arkaysaa mithlu qamar dayax iyo bil baad moodaaba dayib fa aqcadahu nabigaa fadhiisiyey ashaj hadduu soo dhaweeyey ilaa jambi dhinaciisa wa aldafahu nabiga calayh salaam mulaadafa iyo hadal macaan ayuu kula hadlay wa carafa wuxuu gartay nabigu fadlahu fadligii uu ka fadli badaya caleyhim dadka dadka inuu ka fiicanyo ka fadli badayah buu nabiga gartay waqaarkiisi iyo ta'anigiisi iyo xilmigiisi iyo anaadiis ilah nabigu alay salam yuri ina fiika khaslatayn laba khaslaad leedahayoo yuxibuhum llahu ilahay jecelyah warasul ilahay jecel yahay markaasa wuxuu alxilmu walanaa ilahay baa jecel yuxibuhum llah alxilmu dalqaad iyo walanaa deganaan waa kii dhihi jiray maadigu ma igu magacaabay mise xag allah laiga magacaabay xag allah lagaga magacaabay waa kii dhihi jiray rasuulka alayh salaam fa aqbala alqawmu qoomkii waxay soo qaabileen cala nabiy nabiga alayh salaam niman waxay ahayn waxbarasho su-aal iyo diin barasho yasaluuna ayagoo weydiinaya oo yubiru nabigana waa u warramaya nabiga su-aalo weydiinayaan waa kii u warramay amurukum biarbacin wa anhaakum can arbac waa kii dhihi jir afar baa ina amraya afar baa inaga reebaya xataa kaana wuxuu noqday bicaqibi lxadiidi xadiidkii markii uu soo dhamaalay sheekadii u dambeysay qaala nabi wuxuu yihi hal macakum maciina yahay min aswidatikum sahaydiini shay waxma wadataan wax sahay ood wadaan ma jirtaa ayuu nabigu weydiiyey alayh salaam waxay wadeen wateen bu raba inuu nabiga ogaado oo ilahay u baryo u barkeeyo tacliiqiyo oo cuntadooda iyo waxoodan uu ka hadlo ila wuxuu aalihii uu waxyaaba ka reeba waa ka kamid aheyd sharaabka ay wax ka qastaan ee timirta iyo cenabka iyo waxa ay e, sharaab ahaan ka sameeyaan iyo casiirka iyo juuska kii ka hadlayay nabiga alay slam weelasha aan la ogoleen oo alxantama waduba walkantama walmuzafa waa kidhiisha ka reebi jira rasuulka aleyh isalaatu wasalaam fa aqbala qowmkii markaas sideena markuu nabigu yihi ma wadaan qaalo waxay dheen nacam haa fa way istaageen saraacday oo degdegaya xagkii rarkii alaabtii kullu rajulin nin walbaba minhum kamida ilaa hiqalihi alaabtiisa cusleed ee gaadiid ka saareed ayuu ku orday fa jaa-u waxay la imaadeen bisubarin bisubari tamr cantoobo timir ah in yaroo cantoobo oo fii akufihim sacabka ay ku wadaan cantoobo timir oo sacabka wadoo ku wado yuu la soo orday fa wudicad waxaa la dhigay calaa nitacin masalle dheereeday nabiga hortiisa ahaaday masale nabiga hortiisa yaalay baa la dhidhigay la dhidhigay la dhigay nin walbaba noocu watay ayuu saameel udhig u arooriyey masalaha maqaarka laga sameeyey ee nabiga marna ku tuka cuntada iyo muxuu ahaa sufra ayaa loo isticmaali jiray cuntada la dhihi jiray tiibaa la kor saarsaaray ayib halkii haddii la dhigay wabayna yaday nabiga hortiisa waxaa taala jariida laantimireed yar buu nabiga alay salaam gacanta ku haystay duuna diraacayni laba dhudhun way kaway ka yarta way ka gaaban tahay laba dhudhun way ka gaaban tahay saa uma dheera wa fooqa diraaci hal dhudhunna way ka koreysaa marka waa hal dhudhun iyo kisto ul intaa dhe qiyaasteedii ayuu nabiga aleyh salaatu wasalaam haystaa fa kaana nabigu wuxuu ahaa daa'iman weligiiba sida lagu yaqaanay yaktasiru biha kii cuskada yactamidu caleyha ul yar bay aheedoo iska cuska jiray oo markuu wax rabo wax iskaga fiirin jiray oo biyo iyo meelo saasoo oo kale hadduu maraayo iyo hadduu rabo inuu xaajo gudasho u aado meeshuu ku kaadinayo geel adag iyo ku jilcin jiray oo wax saasuu nabiga iska wadan jiray waana cuskan jiray rasuulka sala allah alay slam yaktasir ah, waa cuskan jiray faqala maa yufaariquha waxaaba yareed inuu nabiga faaruqo oo ushaa gacantiisa ka maqnaato wayba yareed fa awmaca bihaa ushii buu nabigu wuxuu ku ishaaray ilaa subratin min tilka min dalika tamr cantoobo kamida timirtii meesha la dhigay yuusaa farta usha ugu fiiqay fa qaala wuxuu yidhi tusamuuna hada atacduub kan waxaad ku magacawdaan tacduub waa nooc timirta kamida oo madow oo macaan badan ah, noo timirta kamida oo madow oo haddana macaan wey tacduub miyaad tirahdaan qaaluu nacam hada tacduub baa qaala wuxuu yidhi tusamuuna hada midana waa goob kale goob kale asarfan tana sarfaan sooma tirahdaan qaalu waxay dhehen nacam watusamuuna hada tana albarniya tana berni baa tirahdaan soo maaha qaaluu nacam bay dheheen qaala wuxuu yii huwa bernigan dambe khayru tamrikum timirtiinta ugu fiican wey wa anfacahu lakum kota inagu nafci badan weeyaan bu nabig alay isalatu wasalaam wa qaala bacdu shuyuuq ilxay dadkii meesha imaaday odayaasha xaafadda qaar kamida waxay raaciyeen wa acdamuhu barakata nabi allow barakadana waa lagu yaqaanaa dhowr xabaadaad ka cunto biyo ka cabto khalaas waad ku anficaysaaba waad ku dhergi wa acdamuhu barakatan barakana way ku badan tahay acdamata ugu weyn barakatan min xajka barakada wa inamaa kaanat cindanaa khasba ama ah, odayaashii xayiga kuwii qabiilkii socday reer cabdulqaysaara way dhici kartaa wa acdamuhu barakatan bay dheheen wa inamaa kaanat cindanaa agtaanada waxay ahaatay khasba khasba yani mazraca min anakhiil min hada nooc beer dhan oo timir ahoo noocaas berniga ah ayaa beerahanaga ku taalay naclifuha waxaan siinaa oon ku calfinaa imirana geelanada iyo xamiirana dameerahanaga timirta saaad u ammaantay ee baraka badan qiimaha badan awrtiiya waxaan siinaa dameeraha anaga falamaa rajacnaa markaan noqonay min wifaadatina wafdiga anagii iyo booqashadii iyo ziyaaradii tilka ee taaseed markaan ka noqono cidii ku noqonay beerihii cadumad waxaa weynaatay raqbatunaa jeceylka anagi fiiha berniga aan u qabno timirtii bernigaheed baa xiise iyo jeceyl awrta nooga leexiya iyo dameera nooga ilaaliya wafasalnaaha markaasaan tallaalay xataa taxawalat ilaa ay u wareegto beeraha beerahanagi midhaha midhahanagi minha berni bay u wareegtay wa ra'yna lbaraka barakadii uu nabigu sheegayna waan ku aragnay fiyaha gudaheed barakadii baan ku aragnay tafsiilka waxaa la dhahaa geedka timirta markuu weynaado mid yar baa kasoo hoosbixi mid yar oo dheeli cusub ahoo yaa kasoo baxayso gaaban taa iyadaa marka salkuusana way yeelan madaxa korana xoogow eh, bal iyo dal bay ku yeelan marka waxay sameeyaan beeraleydu salka ayay ka goynaya ayagoo ka ilaalinaya inay xididaho dhan tii weyneey ti dhedooda kasoo jari hoosta laga soo xaadin waa la qaadi god meeshaan hadeena loo qodi godkiiba in ayadaa leeg yaa dam la siinaya inta kurka kore ee laamihii horena waa laga jaraya saasaa laskugu xorbiyan waa la siin saasay ku baxdaa waa talaal fasalnaaha xataa taxawala himaaruna minha wara-ina albaraka fiiha daciif isnaad xadiidku yaxya bin cabdiraxmaan laa yucraf laakiin xadiidkan asal buu leeyahay ina fika khaslatayn yaxibum llah alxilm walhanaa xadiidkan fi saxiixayn waa kaku sugnaa baaba maa yaqulu idaa asbaxa qolku markuu waa baniista waxa uu dhihi subaxda adkaaru sabax walmasar halka laga gelaya adkaaru sabax walmasar xadathana mucalla qaal xadathana wuhayb qaal xadathana suhayl ibn abi saalixin can abihi can abi hurayra qaala kaana nabiyu sala allah alay waslam nabigu wuxuu ahaa idaa asbax markuu waagu bari qaala wuxuu dhihi jir allahuma allow bika adiga unbaa sababta iyo kaalmayntaada iyo muwaafijintaada yani asbaxnana waa baniisanay bika asbaxna ha yani asbaxnaa waan waa beriisanay bika ee mutalabisiin anagoo ku dheehan xifdigaada bixifdika wa cinaayatika iyo maarata adanoo kumashquulsan ku jiro ku mashquulsan dikrigaada salaadii subax tukanay saas kale allahuma bika adiga eh, asbaxnaa waan waa beriisanay bika ee mutalabisiina bika bixifdika annagoo xifdigaada iyo cinaayada iyo nicmadaad noo gashay annagoo haysana xaggana mushtaqiiliina bidikrika ku mashquulsan waaga noo beri wa bika adiga kaalmadaada yaan ku galabaysanay wa bika adiga iyo waafajintina aan xayaa la noolaanaynaa inta aan nool lahayna xayaatadu min cindig adiga agtaada ay ahaatay adigu baa na nooleeyey wa bika adiga waafajintaada iyo qadarkaada namuutu ku dhimanaynaa wa ilayka xaggaadaana annushuur uu ahaaday wa ilayka annushuur ah. wa ilayka annashuur bika asbaxnaa ah. ayib soo saaridda qiyaamaha lasoo saarayaan xaggaada wey ufiirsa wa ilayka nushuurtaas wa idaa amsa markuu galabtii gaarona qaala wuxuu dhihi jiray allahuma bika amsaynaa ilaw adiga xifdigaada ku galabaysan wabika asbaxna nicmadaadaan ku habarisan wabika naxya adiga baan kugu noolnahay ama na noleey wabika adiga qadarkaadiga namuud ku dhimanayna waileyka xaggaadu ahaaday almasiiru marjaca iyo noqodka xaggaadu ahaaday marka dee midda hore ee subaxdiina waxaa leeyihi wa ilayka nushuur galabtina waxaa leeyihi wa ilayka almasiir maxaa yeelay subaxa hurdaa laga soo kacay hurdaduna waa waa waxa weeyaan uktulmawd weeyaanoo ama aqulmawd weeyaan geerida walaala yihiinoo dhimashadu waa hurdadu waxaa wey almawtatu suqra baa la waa dhimasho yar hurdadu dhimasho yar wey marka dee markaad qofku u dhinto waxaa ka dambeeya soo saaritaan lasoo bixi doono waa nushuur hurdadana markuu qofku saaxdo waa geeri oo kale haddana waa soo toosay sidii nushuurkii markaad sii saaxanaysana aakhira iyo geeri baad ku xasuusan markaad soo kacaysana soo bixidii qubura laga soo baxayaad ku xasuusanaysaa ashay yudkaru bishay wa idaa amsa galabti soo maaha waxaa dooda wa ilayka albasiir ilan galab baa la joogaaye galab baa la joogaa hurdadii iyo jiifkii iyo xaggaasa loo socdaa marka geeri iyo dhimasho xaggeed baa lasii socda wa ilayka almasiir saasay culimadu ay ka labadaas kala qaadeen tanna waa ilayka nushuur hurdaa laga soo kacay tana waa ilayka almasiir haddaaba lasii gelayaaba hadiiku saxiix weeyaan labaduba waxaa lagu xasuusanaya geeridii iyo soobixidii qubuurta laga soo kacayay qala xadathana maxamed bnu salaam qala xadana wakic an cibaadata cibaadat bn muslim alfazari qala xadathani jubayr bn abi sulayman bn jubayr bn mudcim qala samictu ibn cumara yaquul lam yakun rasulu lahi sala la alay slam an yadacu haulai kalimaat kalimaadka kanuuna tegi jirin idaa asbax markuu waabarista idaa amsa markuu allahuma ini asaluka alcaafiya ilah waxaan kuweydiinaysaa caafiya alcaafiya yani asalaama min kulli min kulli afaat fi dunya walaakhira adduun iyo aakhiraba inaad nabadgelyo helaan kaa rabnaa waxaan kuweydiinaysaa caafiya nabadgelyo fi dunya addunya walaakhirata waa kelimo yaroo jaamica ah oo kooban laakin jaamica ah adduun iyo aakhiraba ilahuna badbaadi bay ka dhigantay allahuma ini asaluka waxaan kuweydiisanaya alcafu saamixaad alcafu in laiska kaar dhaafto asafxu an alqadaaya wadunuub dunuubta naga dhaafto noo cafiso walcaafiyatu inaadna badbaadiso waxma noo raacanin fii diini diinteyda iyo dunyada adduunyadeyda wa ahli ehelkayga wamaali xoolahaygaba intaba ii geli cafiya caafimaad allahuma astur cawraatii cawradeyda ilahu astur waxa qofka uuna jeclaya in lagu daalacdo lagu arko oo cawra la dhahaa wa alla wuxuu qofka uu neceb yahay in lagu arko ilahu noo astur wa aamin ilaahu aamin nabadgeli rawcaatii argagaxigana cabsida iyo khawfkaygana ilahu amni iyo nabadgelyo igu bedelo meesha ka cabsanaya o dhan ba ilahu amaan iyo nabadgelyo noo geli allahuma axfidnii ixifdi min bayna yadaya hortayda wa min khalfii gadaashayda wa can yamiinii midigtayda wa can shimaalii bidixdayda wa min fawqii korkayga acuudu cadamatika ilaahu cadamadaadaan magan galaya min an uqtaala in lay gooyo lay dilo min taxti hoostayda uqtaal in hoosta ayadaa laga halaago dhulka laiga gooyo o kale kasfigi baa soo geli dhulgooyinti baa soo geli a ah, iftiyaalki qofka si hoose loo dilo an uqtaala in la dilo min taxti hoostayda marka waxaa weeyaan waa ducaa cajiiba ducadan ayada ducaa cajiiba weeyaan oo waxay jamcisay aljihaat sita lixdii jihada lixdii jihada markaas xir suxir waa si soo xidhay si xidhayna baad ka maangasho wixii sharaha inuu kaa badbaadiyo a leana qofka dhibaatada soo gaarayso dhanka baa looga imaan ama ama daabadii wax socda oo dhibaato ukee dad iyo dugaag uxumaadaba ama fidno dhacaysa afarta lixdaa meel maa mid looga imaan ama wax samaawi cirka oga imaan ama arbaawi ama midig ama midig ama aadama ama xayawaan ama wuxun wax socdaba dhintaa kama baxayso intaba ilahay waan kaa badbaadi dalbeena naga badbaadi oo caafiya iyo badbadbaadaan kaa baryanaa xadathana isxaaq qala xadathana baqiya ibn walid an muslim ibn ziyad ah, muslim ibn ziyad iyo baqiya labadaba waa la daciifiy mawlaa maymuna waliba baqiyaha dee isaga mudaliso can inuu ku wariyay iska fiiri can muslim buu ku yiri soo mart baqiya can muslim buu ka wariyay iska ilaali xadiithu baqiya wey laysat naqiya fakun minha cala taqiya xadathana baqiya can muslim ibn ziyad mawlaa maymunata zawji nabiy sala allah alay slam qaala wuxuu yihi ninka ilaa muslim ibnu ziyaad samictu anas ibnu maalik baa maqlo qaala yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yihi man qaala qofki yidhahda xiina yusbix marku waaguu baryo allahuma inaa asbaxnaa waan waa bariisanay nushidukum waxaana ku maragashanaynaa gashanaynaa wa nushidu aan maraggelinaynaa xamalata carshika carshigaada malaa'igta xumbaarsan wamalaa'ikataka malaa'igtaadii kale soo hadhay wa jamiica khalqiga khalqigaada dhammaantii waxaan maragelinaynaa inaan muwaxidiin muminiina nahay anaka bianaka adigu anta allahu inaad alla macbuuda tahay laa ilaaha macbuud xaqana uusan jirin la anta adiga mooyeene waxdaga keligaa weeyaan laa shariika wax kula wadaaga ma jirto waxdaaniyada uluuhiyada iyo cibaadada iyo asmaada iyo sifaadka iyo rabbinimada iyo maamulka koonka laka adiga axad kula wadaaga ma jirto waana muxameda nabi maxamedna cabduka addoonkaadii wey wa rasuuluka rasuulkaadii wey ilaa inta qofkii sidaa yihahdo actaqa allahu ilaahay wuxuu xoreeyaa rubcahu afar meeloodoo meel xubnihiis iyo jidhkiisa afar meeloo meel ruuc yaa naarta laga xoreyn fi dalika maalintaas waman qaalaha maratee laba jeer ninka ku celiyana actaqa allahu ilahay wuxuu xoreeyaa nisfahu niskiis min annaari buu ka xoreeyaa waman qaalaha arbaca maraat afar jeer ninka ku celiyana actaqahu allahu min annaari buu ka xoreeyaa min dalika alyawm isagoo idilba xadiidkiisu daciif weeyaan xadiid daciif weeyaan oo muslim ibnu ziyaadkaasi waa majhuul cancanada baqiya bin waliid oo can ku wariyey halkaasaa loo daciifiyey ayib laakiin xadiidku duruq kalena waa leey abu daawud tirmidi waa soo saareen ilaa inuu xasan noqdo ligayrihi bishawaahidihi yaa dhici karta baabu maa yaquulu qofka wuxuu dhihi idaa amsaa markuu galabtii gaaro galabaysto xadathana saciid bn rabicin qala xadathana shucba can yacla bn caطa qala samictu camar bn caasim qala samictu aba hurayrata yaquul qaala abu bakr wuxuu yihi rasuul allah callimnii waxaad i bartaa shayan wax aquulu aan dhaho idaa asbaxtu markuu waaga i baryo oo waamsaytu aan galabaysto qaala nabigu wuxuu yihi qul waxaa tidhahdaa allahuma allahu caalima algaybi yaa caalima algayb waxaa maqane annaga naga maqan enan arkaynin ilaah ka warhayo ogow washahaada waxaa noo muuqda ee mushaahadkee noo muuqdo allaha ogow faatira asamaawaati yaa faatira asamaawaat cirarka allaha bilaabay wuxuu wax oga dayday oga horreeyay usan jirin walardi ardi ardadooyinka allaha abuurayo bilaabayow rabba kulli shayin wax kastaba rabbigii iska lahaayo mulkiye tasarufayo maamulayo wamaliika wax walbaba allihii mulkiye lahaayo ashhadu waxaa maqraati ka ahay an laa ilaaha macbuud xaqa inuusan jirin ilaa anta adiga mooyeene acuudu waxaan magangelayaa min shari nafsi acuudu bika waxaan allow kaa magangelayaa min shari nafsi nafteyda sharteyda min shari shaydaan shaydaanka shartiisa wa shirkihi iyo shaydaanka shirkiga iyo gaalnimada uu nagu rabo inaan ku dhacno qul uu nabigu alay slam sidaa dadow idaa asbaxta markuu waaga kuu beryo waidaa amsayta markaad garaja tahay intaba dheh iyo waidaa akhadta markaad qaadato madjacaka makaano jiifkaada hurda isku diyaariso intaba ducadaa la imow saxiix wey xadiidka qaala raximah llahu tacaala alimaam albuhaari wuxuu yihi xadathana musadad qala xadathana husheim an yacla can camr can abi hurayra mila qaala wa raba kuli shayin shay kasta rabbigiis lahayo wa malikahu qaala wa shari shayطaani wa shirka oo wa shiraka wa sharaka washaraka iyadoo la xarakeeyo ya waka shirkahoodi iyo sharakahoodi labada waa laxarakeeyey labada waa la xarakeeyey xadathana khadaab bn cuثman qala xadathana ismaaciil can maxamed bn ziyad can abi rashid alxubrani qaala wuxuu yihi ataytu cabdاllahi bn cmr baan u imaaday faqultu lahu waxaan ku yidhi xadithnaa nooga sheekee bima samicta waxaad ka maqashay min rasuuli الlah nabiga alayh الsalaam fa alqaa ilaya saxiifatan markaasaa idiba warqad bau isoo tuuray warqad faqala wuxuu yihi hada maa kataba lii wuxuu ii qoray annabiyu nabiga weeye alayh salaatu wasalaam warqaddan akriso nabiga isaga wax ma qori jirine amarkiisaa lagu qoray markii amarkiisa lagu qorana waa loo idaafeyn karaa kataba ma kataba lii annabiyu sal slam fanadartu fiiha saasaan ufiiriyay fa idaa fiiha waxaa ku qoran warqadda ina abaa bakr sidiiqa sa'ala nabiya nabigu weydiistay abubakr baa nabiga su-aala alayh salaam su-aal qala wuxuu ya rasuul allah calimnii ibar maa aquulu waxaan dhaho idaa asbaxtu marka waa beriista wada amsinta ka galabaysto qoraal baa lagu sameeye qoraal iyo faqaala wuxuu ya abaa qul waxaad tirahdaa allahuma faadira asamaawaat ilahay o cirarka allahi abuuray walardi dhulka toddobada xaggii agga toddobada todoba wey caalim algaybi wixii managa maqan oo inaga aanan ogeyn oo arkinan maqal allah ogow xogtooda la socdow washahaadata waxaa mushaahidka la arko raba kulli shayin wax kasta rabbigii lahaayo wamaliika alihi mulkiyew acuudu waxaan magan galayaa adiga min shari nafsii nafteeda sharteeda wa shari shaydaan shaydaanka shartiisa iyo wa shirkahu shirkigiisa wa an aktarifa inaan qaatoon sameeyo on la imaado calaa nafsii naftayda korkeyga suwan xumaan inaan usoo sameeyo an aqtarifa damban wamacsiya calaa nafsi a ila wixii xumaana qofka la imaado calaa nafsi wey naftiisa ku noqonaysa suwan xumaan oo mase ajurahu xumaantii aan usoo jiido ilaa muslim muslim ama aan xumaan qof muslima usoo jiidoon sabab oogu noqdo an adila o udalladi weeyaan inaan aniga baadiyoobo ama aan wax baadiyeeyo saxiix weeye xadiidkuna axmed iyo tirmidi iyo dabaraali iyo soo saareen baabu maa yuqaalu waxaa la dhihi idaa aawaa ilaa firaashihi gogoshiisa qofka markuu u dumo inuu saaxdo u rabo adkaarta iyo la rabo in la akristo way far badan tahay qeyb ka mida ah lagu sheegaya xadathana qamiisa waa abu nucaym labaduba qaala xadathana sufyaan athawri can cabdilmalik bn eh, cumayr can ribciy bn xiraash can xudayfa bn yamaan qaal kaana nabiyu sala allah alay wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa araada markuu doono an yaraama inuu saxdo qaala wuxuu dhihi jiray bismika allaahuma amuutu waaxya bismika magacaada anoo cuskanayo tala saaranayo oo eh, kaalmo weydiisanay allahuma ya alla allow amuutu ku dhimanaya waaxyaa ku noolanaya haddaan dhinto iyo haddaan noolaadaba bismika magacaada ayaan haystaa oo cuskanaya oo ictimaadaya oo tala saaranaya amuutu waxyaada waxaa kala soo gasha hurdadii baa lagelayaa amuutu wey axyaana waa soo toosidii noolashii wey labadaba marka waa lagu fasir waida stayqada min manaami hurdadiisa markuu ka kacana qaala wuxuu dhihi jiray nabigu alxamdu lilah ilahay baa mahad iskale aladii allihii axyaanahana nooleeyey bacdamaa amaatana intuuna dilay kadib wa ilayhi xaggiisa u annushuur xashriga iyo soo kulmintana xaggiisa ahaaday annushuur macanaa albaxthu yoma alqiyaama soo bixidda qiyaamaha lasoo baxay iyo nolosha lasoo noolanayo bacda imaata marka la dhintay kadib ayaa nushuur la dhahaa marka waxaa weeyaan in lagu xasuusto shay walba oo adduunkan aan marayna wixii aakhara shabiihaho mathiilaho tusaale looga dhigay ila waa amhaaleh wa tilka alamthaalu nadribuhaa yuu ilahay leeh nadribuhaa linnaas wamaa yacqilu ila alcaalimuun caalimiinta inta wax garanaysa oo maana garta waxaan inaan ciyaar ciyaar ahayn oo waxaan wax lagu xasuusto oo waxaan wax uu salka ku hayo oo waxaan wax uu tusaale u yahay iyo calaama iyo maaratay eh, inaad ku fahanto marka sidaasuu dhihi jiray nabigu alay salam wailay nushuur ma dhamaatay mase dhiman qala xadathana sulayman bnu xarb qala xadathana xamaad an thaabit an anasin qaal kana nabiyu sala allah alay slam nabig wuxuu ahaa idaa aawaa ilaa firaashi gogasiisa markuu u dumo inuu saxda rabo qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilah ilahay baa mahad iskale aladii allihii adcamanaa na quudiyey wasaqaanaa na waraabiyey wakafaanaa nagu filaaday wa aawaanaa na dumay oo meelaan uhoyana na siiyey kan badanaa miman qof laa kaafiya lahu wax kaafiyey aanse uusan jirin oo meesha ku kaaftoomi lahaa aan haynin walaa mu'wiya wax dumo iyo meel uhoydana aan haysanin saxiix way xadiid marka qof aan laa kaafiya lahu ah, laa kaafiya lahu lam yuhaya lahu ma'wa maa yktafi eh, bih wuxuu ku kaaftoomay iyo meel uhedo midna looma looma diyaarinin ooma haysto xayawaanka intiisa badan bud waa saas insaanka bini aadamka waliba qaarkiis aan guriga uheyda iyo wuxuu ku noolaaday on kaafto aan haysten qaarkiis intii kale waa aragtay makhluuqi kale ee noolaha ah xayawaankaha meeshii qoraxda ugu dhacdo qoraxdii waa ku dhamaanay mogd habeenkii qabowiisii kuleelkiisii roobkiisii wixii o dhan ba gurina ma haysto meel uheydana male ah, marka waa nicmo ilahay uu ku kaas aadamaha ilahay uu siiye weya xadiis saxiix wey xadiidka wallah aclam bilahi towfiq sala allah waslam